alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigaani waa kii labaatan iyo afraad oo ka mid ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi asaxaaba waxaynu soo gaarnay alqisatu alraabicatu walkhamsuun qisada konton iyo afraad fadlu abijandal saxaabiga abujandal loo yaqaano fadligiisa weeye iyo wa abibasiirin saxaabiga abubasiir asna loo yaqaano labadaas saxaabi fadliga ay leeyihiin ayay ku saabsan tahay qisadaani waa qiso axkaam badan xambaarsan dhexdeedana aad ku arki doontid saxaabo badan iyo fadaa'il ay leeyihiin oo aan labadooda ahaynee ka badan waxaad kaloo arki doontaa sidii marar horeba aan soo sheegnay nebigeennu waxyaalo uu ka sii warramay sala allahu calayhi wasalam oo haybi ah ka kabacdina siduu uu uga warbixiyey ay u dhaceen marka ha lala socdo insha allahu tacaala can ilmiswar ibni makhramata waxaa laga wariyey iyo wa marwaan ibni alxakam marwaankan waa ina xakam yasduqu xaalo uu rumaynayo kullu waaxidin mid walba oo minhumaa labadooda ka mid ah xadiida saaxibihi saaxiibka xadiidka wariya ayuu uga markhaati kacayaa labaduba way wariyeen qisadan mid walbana kan kale siduu u wariyo uga markhaati kacayaa labadoodaba marka la fiiriyo xadiidku mursal buu noqon sababtu waxaa weeye marwaan ibnu xakam saxaabi ma aha marka la fiiriyo miswar ibnu makhramana waa saxaabi laakiin qisadan uu warinayo goobjoog muusan ahayn wax mushkila iyo ishkaal ku keeni mayso inuu saxaabo kale ka maqlay ama nebigu uu dib uga sheegay sala allahu calayhi wasalam qaalaa labadooduba waxay yidhaahdeen kharaja wuu baxay rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama zamana alxudaybiyati xudaybiye wakhtigeedii iyo zamankeedii waa sulxigii iyo heshiiskii xudaybiya sanadkii lixaad buuna dhacay oo hijrada nebiga sala allahu calayhi wasalama sanadkii toddobaadna waxaa ku xigay fatxu khaybar oo nebigu khaybar buu furtay sanadkii siddeedaadna makana wuu furtay dagaalo kaloo badanna way dhaceen xudaybiya waa ceel meel ku yaalla wuxuuna ku dhow yahay magaalada maka ayuu ku dhow yaha in badan oo xudaybiya ka midana waxaaba la yidhahdaa xaramkayba soo gashay oo xaramkay ka tirsan tahayba oy gudaha ugu jirtaaba xataa idaa kaanuu markay ahaadeen waa nebi moxamed iyo saxaabadiisii bibacdi ariiqi waddada bartankeeda markay marayaan oo waddadii ay dhexdeeda marayaan waddada qaar ka mid ah qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ciidankiibuu la socdaa inna khaalida bna alweliid khaalidkii ina weliid ahaa khaalid wakhtigaas waa gaal bilkhamiimi meesha khamiim loo yaqaana ayuu ku sugan yahaa fii khaylin farda dhexdooda xaaluu ku sugan yaho liqurayshin quraysh u sugnaatay daliicatan xaaluu yahay ilaalo iyo karjoog qurayshna ilaalinaya innagana ina sahansanaya khamiim haddii la yidhaahdo qaynka waa la kordhigayaa alqaadi ciyaad baa isagu wuxuu leeyahaa in la tasqiiriyaa bannaan waxaad isla markaba halkaa ka dareentay nebi muxamed oo saxaabadii la socda xog aysan saxaabadu ogeynna u sheegay khaalid ibnu weliid oo ciidan wata oo farda wata oo quraysh ka socda ilaalana ah ayaa qamiim ku sugan sidee buu ku ogaaday waxyi xag rabbi ka yimid ayuu ku ogaaday nebigeennu sala allahu caleyhi wasalam meesha qamiim loo yaqaano laftirkeedu maka ayay ku dhowdahay laakiin maka iyo madiina udhexaysaa maka iyo madiino ayay udhexaysaa waxay culimmada qaarkood ishaarayaan sida xaafid ibnu xajar oo kale ciidankaa uu wato boqol nin oo faris fuul oo fardafuul ah inay yihiin rag adag oo dagaalyahanaana ay ka mid yihiin oo cikrimatu bnu jahl uu ka mid yahay oo asna markaa gaal ahaa ayib mar hadduu nebigu sheegay ninkaa meeshuu ku sugan yahay saxaabadii buu la hadloo wuxuu yidhi fakhuduu waxaad martaan daata alyamiini dhanka midigtaa rag ha mareen buu yidhi daatalyamiin dhanka midigtahay rag ha mareen dhanka midigtaa maxaa loola jeedaa dhinaca khaalid iyo ciidankiisu ay jiraan buu rasuulku rag u saaray sala allahu calayhi wasalam fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa shacara ma dareemin bihim ayaga khaalidun khaalid xataa idaahum waaba ayagoo biqatarati ljeyshi ciidanka boorkiisii unbay ku baraarugeen oo ku arkeen ayagoo ku sugan khaalid suu isu lahaa ilaalo fiican baa tahay oo raggiisii katoon baad ku heli doontaa baasagii lagu keena wuxuu un ku war helay ciidamo soo galay oo fooda soo geliyey oo boorkoodi iyo siigadoodu kacayso qatarat ljeish eh, eh, waa alqubaar lswad aljeish waa ciidan qatarkuna waa maxay alqubaar lswad waa sigada iyo boorka madoobaaday weeye markuu arkay inay ciidan ishaayaan muxuu sameeyey fandalaqa wuu tegey yarkudu xaalo uu ruclaynayo nadiiran xaalo uu yahay mid u digaya liqurayshin quraysh ayuu u digayaa wuxuu leeyahy hor waa la soo galaya isjira wa saara wuu socdoo lugeeyey annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama xataa idaa kaana ilaa uu ahaaday bithaniyati meeshii jiirta ahayd allatii taasoo yahbitu uu ka soo hoobanayay calayhim dushooda minhaa iyada xaggeeda magaalada maka meeshii looga soo hoobanayo jiirta ahayd markuu marayo barakat waxaa la fadhiisatay bihi nebigeenna suuban sala allahu calayhi wasalama raaxilatuhu hashii uu saarnaa ayaa habsatoo fadhiisatay nag waa kicilaada faqaala naasu dadkii la socday nebi maxamed baa waxay yidhaahdeen oo saxaabadii ah xal xal xaadu waa ka hor dhigantaha laamkuna waa reeban yaha macnaheeduna waxaa weeye neefka geelaahi marka uu fadhiisto erey lagu yidhaahdo lagu kiciyo weeyaan qofba waxaa laga yaabaa si inuu u yaqaano xal xal marka waa kackac weeye hashii bay kicinayaan way ku adkaysata fadhigiiyo way kici weyday ilxaaxan halkan waxaa loola jeedaa xaada marka la shado ay tamaadat calaa cadami alqiyaam waxay ku adkaysatay inaysan istaagin ma kacaysaba ha la canaanto ha guulguulo ha la xaarxaariyo danba kamale waa iska markay ka samreen faqaaluu waxay yidhaahdeen khala'at way habsowday alqaswaa'u hashii qaswaahayd alqaswaa hashaa nebi moxamed uu saarnaa magaceeda ayaa qaswaa loo yaqaanaa ala ilaahi tani waa fadhiisatay khala'at ilqaswaa'u qaswa waa fadhiisatay faqaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama maa khala'at maysan habsoomin alqaswaa'u hasha qaswaahi hal ay sidaan ka dhab tahay oo kicila oo tabardarra hayso ma aha wamaa daaka arrinkaasuna uma aha laha ayada bikhuluqin ay bicaadatin dhaqanka noocaasana lagumaba aqoonbi maba ilahayn dhaqankaas waa qadiyad labaad oo wax ayaga ka dahsoo nebigu uu sheegay sala allah aleyh wasalam fadhigan daahirka oo ay kicilaadahay fiiriyeen waxa ay la kicilaadahay marka ma aha tabardarra haysa awood ayaga ka qorso nebiguna uu ogyahay baa jira sala allahu caleyhi wasalama waayahay maxaa nebi allow xanibay baa meesha taal walaakin xabasa waxaa xanibay haa ayada xaabisulfiili maroodigii kacbada hadda ka hor soo weeraray ilaahaygii ka xanibay markuu geli lahaa ilaahay baa tanna ka xanibay inay maka gashay maqaadiir ilaahay baa haysata laakiin tabardarra ma hayso halkaasaad waxaad ka faa'iidaysan inay bannaan tahay shay in shay kale loo ekaysiiyo dhanka caamka iyo guud ahaanna looga ekaysiiyo walow khaas ahaan ha ku kala duwanaadeena maxaa laga wadaa maroodiga iyo ciidankii watay waxay ahaayeen dad soo weeraray kacbada ilaahay inay dumiyaan xurumaadkeedana ay bannaystaan daalimiin bay marka ahaayeen ilaahayna waa halaagay dayran abaabiil baa ilahay ku fasax nebiyullaahi muxamedna waa nabi ilaahay waxa la socdana waa saxaabadii rasuulka sala allahu caleyh wasalam waxay u socdaanna waa daaco iyo inay cumraystaanoo meeshaas acmaal daaca intay ku gutaan ay ka noqdaan ma la fahma labada ujeeddoo magaaladan ay ugu soo kala socdeen nabi moxamed iyo ciidankii maroodiga waa kala labo xaggee la isaga shabahayaa labadaba waxaa loo diiday inay galaan ma la fahma jihadaasaa la isaga shabahayaa laakiin xagga niyada iyo waxa loo kala socda waa kala duwan yihiin ayib uma qaala nebi muxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waladii macbuudkii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtay yaddaasu sidaa ay tahay iyo gacantaas ma ynu naqaan ilaahiga khaaliqaho raxmaanka aha garanaya nebigiisuna sidaasuu ku dhaartay sala allahu calayhi wasalama wax aan ka bedelaynana ma leh wax aan ku daraynana ma leh gacan aan u edkaysiinaynana ma jirto waa gaalnimo tashbiihna ma samaynayno oo makhluuqa iyo ilaahay isu ekaysiin mayno tacdiil oo diid ma aho ilaahay sifooyinka asagu uu isku tilmaamay ama nebigiisu uu ku tilmaamay aan diidaynana ma jirto u ekaysiin ilaahay iyo khalqigiisa in la isu ekaysiiyana waaba gaalnimo iyo diinka bax sidaa nebi moxamed uu ugu dhawaaqay baynu ugu dhawaaqaynaa waa nusuusu sifaat yad buu ilaahay leeyahay gacan laakiin ma naqan siday tahay ayib xaafid ibnu xajar fatxubaariga wuxuu leeyahaa nebiyulaahi moxamed dhaaraha noocaan ah siddeetan mowdic meel ka badan ayaa laga hayaa asagoo sidaas ku dhaartay waxaana sidaas sheegay buy ibnulqayim wuxuuna ku sheegay kitaabkiisa hadiga ah sidaasuu leeyahay xaafid ibn xajar raximah ullahu tacaala laa yas'aluunii ima weydiistaan qolyihii quraysheed oo gaalada aha buu nebigu saxaabada uga warbixinaya wuxuu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay qurayshi ima weydiistaan khutatan ay khaslatan arrin alkhuta huna waa alkhasla arrin yucadimuuna ay ku weynaynayaan fiihaa arrintaa dhexdeeda xurumaati illaahi ilaahay waxyaalihiisa xurmada leh ilaa actaytuhum ay ajabtuhum waan ugu jawaabayaa iyaaha iyadoo waan ka yeelayaa muxuu ka wadaa nebi moxamed sal alla alih wasalam ereygan magaaladii ay u socdeen oo maka makana markaa gaala haysata nebigu laakiin wuxuu rabaa inuu ku cumraystay asagiiyo saxaabadiisu dagaalla uma socdaan buu wuxuu nebigu leeyahaa wax wanaagsan dadka gaalada ahi hadday iila yimaadaan oo ilaahay lagu weynaynayo wax wanaagsan ah oo aan macaasi ahayn waan ka yeelayaa bu nebigu sal lla yaa wata gaalo hadday gaaladaas wax wanaagsan ila yimaadaan oo maxaa ka mid ah waxyaalaha ilahay xurumaadkiisa lagu weyneeyo maalan inaan kacbadoo kale lagu dagaalamin xurumaadka ilaah la weyneeye ka mid ah. la yahaye in la isu dhimriyo oo la isu naxariisto oo la isciriiriyo xurumaadkay ka mid taha ashhurulxurumka inaan la xadgudbin xurumaadkay ka mid taha wax wanaagsan hadday iila yimaadaan nebigu wuxuu yidhi waan ka yeelayaa sala allahu caleyhi wasalam waxaad halkaa ka faa'iidaysanaysaa qof walboo muslimow adiga iyo shayga xaqa ah oo diinta ilaahay inaan cadaawad idinka dhaxayn adiga iyo xurmooyinka ilaahay diintiisa la xurmeeyo inaan cadaawad kaa dhaxayn marra ha fiirinin jihada ay ka timid ha fiirin nebiyulaahi muxamed sala allahu caleyhi wasalam baa xoolo sadaqaahoo sakaatulfitri loogu talagalay oo abu hurayre uu yidhi ilaalih xoolihii waxaa isku day shaydaan wuxuu isku dayay inuu xado wuxuuna iska soo dhigay suuro bani aadam abu hurayra dhowr jeer buu shaydaankii qabtay mar walba uu dan sheegtay ciyaal baan leeyaho waa gaajaysanahayoo mar dambe soo noqon maayo mar walba waa taagan yahi lianna shaydaan xari kama xirmo markii ugu dambaysay wuxuu yidhi nabi maxamed baan kuu geenayaa sal alih wasalam wuxuu yidhi wax ku anfacayaan kuu sheegina sakaydaa maxaad ii sheegin shaydaan kuu soo dhowaan mahaybi haddaa aad kursi akhrisatay nabiyullaahi maxamed abu hurayra nabiguna hameen walba ka warqabe mar walba wuxuu ku hayay ninka xala kuu yimid ka waran nabi allow aydan sheegto waa iska sii daaye wuu soo noqon doonaa waana beenlow buu nabigu ohanaya mar walba mar walba waa taagan yahi markaasuu wuxuu yidhi nebi allow ninkii xala wuxuu igu yidhi isii daa xirsixir baan ku bari wuxuuna ibara ayad kursi wuxuuna ii sheegay macnaha aayad kursidu inay tahay aayad kursiga musu barin macnaha wuxuu sheegay aayad kursigu inay tahay xirsixir haddaad akhrisatay aso shaydaan kuusoo dhowaanayn nabigu wuxuu yidhi sadaqaka wahuwa kaduu waa beenu hawaas bu u been badan yihi laakiin waxa uu ku sheegay oo aayad kursi inay xirsixir tahay waa runtiis buy shaydaan waxba sheegi maayo isaga tag nebigu ma oran sal alai wasalam meesha xaq baa yaalla wax wanaagsan buu ku hadlay shaydaan sheega asalkiisuna waa beenlow beenlowna run kama caagana waxaa aad u cajiib ah wax laga xumaadana dad badan oo muslimiin ah, oo ama bilaadkan ku nool ama caalamulislaami ku nool inay inugu adag tahay waxyaalaha musallamaadka oon isla ogol lahay inaynu ka wada tacaawunno inagoo waxyaala aan ku kala aragti duwannahay ee jiro xagga dhanka kalena aad arkaysid inagoo gaaladii la dhaqmayna ganacsi hadday noqoto heshiis hadday noqoto siyaasad haday noqoto wax ka dhammaysasho hadday noqoto wax ka saxiixaasa hadday noqoto wax badan baynu gaalada ugu oradnaa wadankan hadda soo ma joogno qol walba ugu ordi qabaailku waa u tagahayaan wadaadada iyo ururada iyo muasasaadku waa laga yaabaa inay u tagaan wax ka dhammaystaan laakiin aynagu intaan isu nimaanno war qoryaheennaan muslimiin baynu lahayoo luqa inaga dhexayso diinbaa inaga dhaxayso waxaan ku kala duwannahay waa wax yar waa masaa'il khilaafi ah intooda badan waa laga yaabaa masaa'il juduuri inay jiraan usuul ah warintaan aynu ka wada tacaawun maya ma jirto kana waa suufi marka layma tusi karaad leedahay kana wuxuu leeyahy kana waa wahaabi itixaad ah dorhaad islaamba anoo meel marahay waxay tiri khamiisku meeshuu u jooga fiiri bay waa yuhuud yuhuud weeyaan bay tiri war ilaahay maxaan ka galabsaday ma taqaan inaan meesha marayay erayga igu tuurtay baan iguna dambaysay inuguna horraysay yaase u sheegoo ku yidhi khamiis baa yuhuud gaabsada yuhuud baa khamiis gaabsada waxay ka haysa loo arka wax lagu akhriyey marka bulsho noocaasi eh, qaabkabay horumar ku gaari kartaa waa adagta marka waxaan odhan lahaa hawshaas ayada ha laga tanaasulo oo qabyaaladda ha la iska daaya ama ha noqoto midda qabaa'ilka udhaxaysa ama ha noqoto ummadda xulkeedii iyo culummadeeda iyo kawaadirteeda kuwa udhaxaysee waxyaalaha musalamaadka ha la fiiriyo muqadasaadka laga wada midaysan yahay wax badanna ha la xeeriyaan ohan laha waa kanuu nebi maxamed gaalow wuxuu leeyahy hadday wanaag igu yeelaan waa ka yeelaya waxaa jirtay wakhtigaa nebi moxamed nebi laga dhigin xilfi uu ka qayb galay oo reemaka ay sameeyeen nin yarna marka wuu ahaa oo lalahaa dadkan maka degan waxyaalaha dulmiga aynu ka qabanno oo sidan isu dhaanno wuu ka qaybgala nebigu sal aley wasalam wuxuu nebi moxamed markii nebiga laga dhigay uu yidhi waagaas heshiiskii aan galay weli waa ilaalinayaabi oo ah dadkii gaalada ahaa heshiisku nebigu uu ka dhex joogay markaas maantayto weli sida baan u ilaalinayaabi haddii laygu yeerana waa yeeli ha heshiiskaan aynu wada gallo magaaladan aynu ku wada noolaanno hadda gaala haday inoo yeerto oo inay yidhaahdaan oo magaaladan islii qashinkiibaa ka buuxsamay oo bullaacad baa socota oo mushkila ka jirta war ina keena inuu magaalada waa wada deganah wada hagaagsane ma wax fiican ba inaan idhahno gaal baa dhaaf maxaa gaal wax ula hagaagsanahaya gaalka magaalada kaala dhexayso waa wada leedihin waa wada degantihin oo masaalixda caamka kaala dhexayse caadi kala shaqe isbitaalkan ummaddu anfacaya aan maal gashanno kala shaqe jidadka aynu hagaagsanno kala shaqe wixii wanaagsan oo ay kuu soo bandhigaan waraa'a daalikana wuxuun aadan ka ogeynoo ka dambeeya la tacaawun laa ba'sa wax dhiba ma leh uma zajara wuu guulguulay ha hashi nebi maxamed baa hashi canaantay geela waa la xarxariya waa la canaantaa marka la kicinayo fa waabat way boodoo waa istaagtayba qaala wuxuu yidhi saxaabiga xadiidka warinaya waa miswar iyo iyo taabicigii ee marwaan ahaa facadala wuu leexday nebi muxamed canhum ayaga xaggoodiibuu ka leexday gaaladii uu ku soo socday xaggeeda xataa nazala ilaa uu degay biaqsa alxudaybiyati xudaybiye meesha ugu dambaysa ayuu nebigu degay sal alay wasalam calaa amadin ceel dushi ayuu degay amad waa xufra ceel yar qodo weeyaan qaliililmaa'i ee weliba biyayar ceel aad u biyayar ayuu nebigu degay sala allahu calayhi wasalam muxuu u degayaa ceelkii biyaha weynaad oo meesha ku yaalo biyaha badnaa gaaladaa inta kaga soo hormartay degeen intuu marka ka leexday buu mid biyo yar buu nebigu ku leexdo kaasuu duldegay ceelkaasoo yatabaraduhu ay dhaansadaan annaasu dadku ay dadku ay wax ka qaataanoo sacabada kaga qaataan tabarudka waxa loo yaqaanaa waa al akhdu bilkafi calaa casha in wax yar lagu qaataa la yihahda marka waa ceel biyo yar oo aan biyo bannayn kaasoo yatabaraduhu ay dadku ka dhaan ay ka dhaansadaan annaasu dadku tabarudan qaadasho wax yar oo biya ayaa laga qaataa atabarud marka waa alahdu qaliilan qaliilan wax yar shayga in loo qaadqaato weeye marka biyo yar buu leeyahayo biyahaasee xoogaa dadku qaadqaataan falam yalbadhu muuse maysa nagaan annaasu dadku ama falam yulbih maba uusan nagayna ah hu asagii annaasu dadkii xataa nasaxuuhu ilaa ay biyihii ka dhammaysteen biyihii yarkaaha dadkii say usii joogeenba falam yalbadhu naasu xataa nasaxuuhu ilaa biyihii ay ka dhammeeyeen wa shukiya waa loo sheegay ilaa rasuulilaahi rasuulka alla sala allahu caleyh wasalama alcadsu haraad alcadashu haraad waxaa nabi allow ceelkii aynu dildegnay biyihiisina waa dhammaadeen dadkiina haraadii oonbahaya fantasaca ay akhraja wuxuu soo saaray nebigu sahman leeb buu min kinaanatihi gaboygiisa ka soo saara uma amarahum saxaabadiibuu amray wuxuu faray an yajcaluu inay ka yeelaan hu sahmigan fiihi ceelka dhexdiisa fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa zaala ceelkii kama zuulin yajiishu oo ya-da la kordhigo yajiishu la yidhahdo jiimkana la kasriyo ee yafuuru inuu u soo burqanayo lahum ayaga birrayi in la yidhahdo ra-da la kordhigaya in la hoos dhigo birayi la yidhaahdo labadaba kii la yidhahdo waa cokanaan qofku inuu dhargo oo si fiican u dhargo soomaali mid mid soomaaliya wuxuu yidhahda dharag maxaad u taqaan si dharag waxaan u aqaanaa dee inaan caadi u dhargo sitaa dharag lama yidhaahde dharag waxaa la yidhaahdaa tii jiif iyo joogba kuu diidaba xaggaad u jiifsan ma jiifsan karo xaggaad u jiifsan ma jiifsan karo jeega jeego nag mid bay ka sheegayaan marka heerkaa markuu gaaray inuu yidhi ilaahu labada daarood midiiri dharagta noocaas inuu qofku gaaro waa cawaanimo oo uu yidhahdo ilahu naftaba iga qaado silic aakhira uu ilaahu dil lama raba taas marka tan waxaa loola jeeda caadi bay u dhargeen oo u dhaadan yihiin waa hagaag xataa sadaruu ilaa ay ka fuleen canhu ceelka xaggiis say u cabbayeen oo u cabbayeen ayay ka dhargeenoo ka fuleen waa mucjiso ka mid ah mucjisooyinkii nebigeenna sala allahu caleyhi wasalam ceelkii guray ciidankii tirada badnaa markuu saa u dhexgeliyey leebkiisa isla markiiba inuu soo butaaco biyo fa baynamaa wakhti hum ayagu kadaalika sidaa ay ku sugan yihiin ceelkiina ay ka noolaadeen id wakhtigaasaa jaa'a waxaa yimid budayl bnu warqa alkhusaaciyu ninka budayl bnu warqa loo yaqaano kabacdi wuu islaami doonaa waa saxaabi mashhuur ah laakiin markan waa nin gaal ah quraysh buuna ka socdaaya makuu ka yimi fii nafarin maca nafarin koox la jirankooda xaalo uu yahay oo min qowmihi tolkiisa ka mid ah oo min khusaacata reer khusaaca ah wa kaanuu reer khusaaca waxay ahaayeen caybata nusxi rasuulillaahi rasuulka alle kuwa la taliyaashiisaahoo wuu wax ku siraysto oo min ahli tihaamata ree maka ah tihaama waa maka iyo wamaa maka iyo waxa dhinacyadeeda ah dadka ree maka ah qolyahooda xataa gaalada ah waxaa jiray qolo nebi maxamed daacad u ah xagga mabda iyo diin ahaan nebi maxamed way khilaafsanaayeen laakiin dhalashanimo ay wada dhasheen iyo xilfi iyo isbahaysi horoo ka dhexayn jiro oo ay qaymaynayaan bay nebi moxamed waxay u ahaayeen dad u daacad ah caybadan ceeb loolama jeedo al alcayba haddii la yidhahdo caynka la kordhigo ya-dana la reebo waxaa la yidhaahdaa maa tuudacu fiihi thiyaabu lixifdiha waxa dharka lagu rito si dharka loogu ilaaliyo boorsadoo kaleeto marka dad sirta nebi moxamed u ilaaliya wixii lala maagan yahay oo dhiboo reemaka ay shirqoolayaanna u soo gudbiya ayay ahaan jireen dad u naseexayay ahaayeen marka xaggee naseexadan ay ka keeneen ibnu isxaaq baa riwaayadiisa wuxuu sheegay qolyahan ree khusaaca rasuulka ilaahay qoysku ka dhasho ree bani haashim iyo ayaga qolyahan ree khusaaca baa nebi moxamed intaan nebiga laga dhigin ka hor waxay ahaayeen dad xilfi wada ah iyo isbahaysi iyo isgaashaanbuursi haddii nebi moxamed uu nebi noqdayna sidiibay weli waxay u ilaalin jireen heshiiskii waaga hore la galay oo daacad bay nebi moxamed u ahayeen sala allahu calayhi wasalam sidaa awgeed wax allaala wixii ree maka ay xumaan la maagan yihiin nebiga ayagoo gaalo aho reemaka maka kuwaanu bay usoo gudbinayan maxamed osaana lagula maagan yahay isjir dadaalkaa qaado is-ilaali habdu waa usoo sheegayan taaka taabko wamaca daalika waa gaalo mabda iyo diinna lama wadaagaan nebiga sal alih wasalam taasay culimmadu waxay ka faa'iidaysteen oo leeyihiin ruuxa gaalka ah haddaad ogtahay tahay inuusan ku khayaanaynin oo uusan lugooyo wadin iyo dhibaato kula maaganayn inaad naseexo ka dalabtid ama uu kuu naseexeeyo ama waxyaalaha noocan oo kale aad la wadaagtidu inaysan muwaalaatul kufaar ahayne ay bannaan tahay waa midda labaade gaaladii laftirkoodii haddaad kala qoqoobtid oo qolyogooni gacansaar aad la yeelatid oo ay sirta kuu soo gudbiyaan hadda awooddoodii baa markaa kala daciifisayoo laftirkeedu waa faa'ido ku anfacaysa taana xadiidku dhankaas ayuu inooga faa'idaynaya laakiin waa inay in meesha taalla iyo tajrubada iyo xaqiijinta la xaqiijiyey inaysan dad shar iyo dhibaato wada ahaynoo kula maagan muxuu sameeyey marka wa kaanuu waxay ahaayeen caybata nusxi rasuulilaahi rasuulka alle u khayrmiiriddiisa kuwa waxa weeyaan boorsada u ah oo uu sirta ku qarsado min ahli tihaamata reemaka xaggooda xalay ka ahaadeen fa wuxuu yidhi budayl war buu wadaayo warka budayl dhegayso innii anugu taragtu waan ka soo tegey kacba bna lu'ayin ree kacab ibnu lu'ayi iyo wa caamira bna lu'ayi caamirkii ree ina lu'ayi ahaa nasaluu ayagoo degay acdaada miyaahi alxudaybiyati xudaybiye biyaheedii biyahaas ayagaa meeshii ugu roonayd oo la diyaariyey biyahaas ayagaa meeshooda ayagoo degay alacdaad waxaa loola jeedaa waa almaau ladii lanqiaaca lahu lanqiaaca lahu waa biyo tiro badan oo aan gu'aynin meeshaas ayaga ahay degeen kacab ibnulayi iyo caamir ibnulayi laba nin keliya maaha wuxuu ka wada hadda ee wuxuu ula jeedaa waa laba qabiil oo magacaas kala wata qolyaha reer kacab ibnulayi iyo reer caamir ibnulayi oo waxaa isweydiin mudan dad intaa ka badan baa maka deganaaye labadan qolo muxuu u magacaabay waxay culimmadu leeyihiin qurayshtii maka deganayd mucdamkooda iyo badankoodu labadaa bay ku abtirsanayeen oo u noqonayeen sidaasuu labadaa u magacaabay marka wa macahum qolyaha la jirankooda waxa ahaaday alcuudu geel dhalay almataafiilu ee ubadkiisii wata waxaa kaloo la odhan karaa wa macahum la jirankooda waxaa ahaaday alcuudu haweenkii dhalay almataafiilu ee ubadku carruurtoodii wata umulahaha labadaa kii la yidhaahdaba macno weyn baa ku jira haddii la yidhaahda geel dhalay bay wataanoo irmaan dee waa niman ceel biyeelana deggan sahaydoodiina watoo geelaan caddayska iyo caanaha iyo iidaanka ka maalayo waa iskugu duwantaha hawshooda waa niman dagaalka u adkaysan kara haddii la yidhaahdo alcuudu waa dumarkii dhalay umulay almataafiilla waa carruurtoodiina niman dagaal kusoo diyaargarooboon wax ka dambeeya la arag oo ku talagalay meesha inay ama ku baaba'aan ama ay u haraan weeyaanoo xaaladahaasoo kale markay dhacaan dee ninkuu xaaskiisa iyo ciyaalkiisaba intuu soo kaxaysu yihahda meeshaan ii fadhiya ii buraanbura halkaa ii jooga giiray geeskayga ku daaq wuxuu leeyaha wahum ayaguna muqaatiluuka kuwa kula dagaalamaya weeye xaafid ibnu xajar arrinkaa markuu sharxaya wuxuu leeyaha inay geella wataan dhalay dumarkoodii iyo ciyaalkoodiina wataan oo macnuhu uuba ka caamsan yahay labadaas intuba waa dhici karta koow way kula dagaalamayaan buu wasaaduuka waxay kaa hor istaagayaan canilbeyti kacbadaan aad u socotidna kuuma ogolo way kaa hor istaagayaan fa qaala rasuululahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam innaa annagu lam naji umaanaan imaan liqitaali axadin qof la dagaalanki umaanaan imaan walaakinnaa annagu ji'naa waa nimid muctamiriina xaalo aan nahay kuwa cumraysanaya war annagu umaba soconnaba howlahaas dagaal iyo shido iyo cidlaaya iyo xaram ku xadgudba midna uma socono cibaade iyo inaan ilaaha weynayno oo meeshaa ku cumraysana kabacdina noqonaan u nimin wa inna qurayshan quraysh nebi moxamed baa hadlaya qad nahakat waxaa daciifisay hum ayaga alxarbu dagaal ayaa kala reebay wa adarat dagaalkuna way dhibtay bihim ayaga wuxuu ula jeedaa nebi moxamed qoyska quraysheed dagaal baa kala reebay waxaan aad leedahay cuudulmadaafiir bay wataana xagga dhig anaa reerka ka dhashoo aqaan laba jaanib labadaba dacfi baa ka haysta xagga raggoodii dagaallo badan bay galeen uxud bay nala galeen aan ku dagaalanay waxaan ku dagaalanay meeshii la odhan jiray baderoo toddobaatana lagaga dilay toddobaatana lagu soo qafaashay khandaq dagaallo badan baa soo gallay dagaaladii la soo galay xagga rag ahaan quwadoodii dacfi baa ka gaaray xagga dhaqaale iyo hanti ahaanna dee dagaalku wuxuu u baahan yahay dhaqaalo lagu wadee ayadana culays baa ka soo wajahay dhantoodu maanta kuma jirta marka inay dagaal u ololeeyaan oleeyaan fa in shaauu reerkaygu hadday doonaan maadatuhum waa la muddaytamayaa muddatan muddo macnaha wuxuu ula jeedaa nebi moxamed sal aley wasalam ay jacaltu baynii wa baynahum muddatan waxaan iskala dhiganaynaa muddo aan la dagaalamin oo aan isdhex marro hadday nabadgelyo rabaan marka diyaar baan u hay bu nebigu sal aleh wasalam wayakhluu laakiin way banaynayaan baynii aniga iyo wa bayna naasi carabtaa kaleoo gaalada ay aniga waa isu kaayidaynayaan quraysh hadday keligood heshiis rabaan diyaar baanu ahay laakiin shardi waxa ah aniga iyo carabtaa kaleeto oo gaalada ah inay faraha isaga kaaya qaadaan fa in udhir anigu haddii aan guulaysto fa in shaau waa shardi bacda shardi fa in udhir inta ku jirtaa waa shardiyo fa in shaau inta ku jirtaana waa shardiyo kaleeto macnaheedu marka wuxuu noqonayaa fa in udhir haddii anigu aan guulaysto oo kayrkood aan ka guulaysto dadka carabta haddaan inta la dagaalamo aan ka guulaysto fa in shaa'uu hadday doonaan dakhaluu an yadkhuluu inay galaan fii heshiiska dakhala ay galeen fiihi dhexdiisa annaasu dadku facaluu way samaynayaan inay heshiiska macnaha fa in shaa'uu hadday doonaan an yadkhuluu inay galaan fiima diinta dakhala ay galeen fiihi dhexdiisa annaasu dadku facaluu way samaynayaan haddaan carabtaa kale ka soo adkaado maaha inaan reerkayga dib ugu soo noqonayo hadday dadku say diinta u qaadanayaan oo islaamayaan ay ku qancaan oo islaamaan waa khayr iyo baraku wa ilaa haddii kale oo aysan diintaa islaamka qaadanaynin faqad jammuu way xoogaysteen taa laftirkooda way anfacaysaayo heshiiskii aan horay u gallaan u ilaalinaya oo uga bixi maayo maayo carab intii kale waa ka soo adkaaday qurayshee ballankiina halkaasaan ku joojinaya waa idingumaadaya odhan maayo ma la fahmo qodobkaa marka haddaan anigu ka guulaysta carabtaa kale ballankii waan ilaalin hadday rabaanna diintay soo gelayaan haddaysan gelaynna colaad gooniya lagu qaadi maayo hadday carabi aniga iga adkaatana dee dhibkaygii ay ka baqayaan cid kaleeta ayaa ka kaafinaysae hata tartiibsadee ayib wa inhum hum ayagu abow hadday diidaan nabadgelyadaas iyo heshiidkaas fa waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee la uqaatilanna waan la dagaalamayaa hum quraysh calaa amrii arrinkaygaan kula dagaalamaya xataa tanfarida ilaa ay gooni noqoto saalifatii luquntaydu ilaa cidlo ku soo dhacday buui saan u dagaalamayo walow keligayba hay ugu qaadato ilaa intaan keligay cidlo ku dhinta qabrigayga meel gooniya lagu aaso xataa arrinkaas dagaalka waan wadayaabi waaba iyadoo aan ciidan hadda haysta xoog baan haystaabiyo ciidan baan laakiin keligay hadday hawshu noqoto waan dagaalamin waan difaacin diinta alle ilaa saalifada waxa loo yaqaanaa safxat alcunuq meeshaa luqunta dhinaceeda ah ilal quntaydu ay dhilka kusoo dhacdo waxa labaadoo saalifo la odhan karaa xataa tanfarida ilaa ay gooni noqoto saalifatii luquntaydiyo saan idinla dagaalamaya intaan ka adkaada gaaladii wax iga hor yimaado iska caabiyo aan waayo oo luqunta aan taaga biyo wax kaliya iga hor yimaadana la waayo labadaa macnaba waa suurtagal ayib wala yunfidanna wuu fulinayaa allaahu alle amrahu arrinkiisa ilaahina arrinkiisa wuu fulinayaayo diintan alla alla u kaalmaynaya hadduu nebi muxamed dhinto ama saxaabadu ay baaba'aan allah diintan iskale asagaana u kaalmaynayo fulinaya hawsheeda ayib halkaa waxaad ka dareemaysaa nebi moxamed weli wuxuu rabaa qaraabada inuu ilaaliyo oo xiriiriyo dagaalku uma fiicna waa daciifeen abaaraa ku dhacay dagaalay galeen dhaqaale ahaan bay u daciifeen xoolo ahaan bay u daciifeen arrinkaas uma fiicna weli buu rasuulku rabaa inuu ku ilaaliya sala allahu caleyhi wasalam wuuna dhibrinaya rasuulku sal allahu alih wasalam fa budaylun budayl baa wuxuu yidhi sa uballiqu waan gaarsiin doonaa hum quraysh maa waxa taquulu aad leedahay farriinta anaa sheegaysa waan gaarsiin qaala wuxuu yidhi waa miswar iyo raggiisii iyo marwaan fandalaqa wuu tegey xataa ataa ilaa uu yimid ninka tegayaayo waa budayl qurayshan quraysh qaala wuxuu yidhi budayl innaa annagu qad ji'naakum waxaan idinkaga nimid min haadaa kan xaggiisa alrajuli ee ninka ah waa nebi maxamed buu la jeedaa wa samicnaa waan maqlay hu asaga yaquulu xaalo uu leeyahay qowlan hadal fa in shi'tum qurayshay haddaad doontaan an nacrida inaan idiin soo bandhigno hu arrinkaas calaykum dushiinna facalnaa waan samaynaynaa arrinka aan ka soo maqlay maxamed haddaad rabtaan inaad idinku dul aqhriya waan samayn fa qaala waxay yidhaahdeen sufahaa'uhum kuwoodii wax magaratada ahaa laa xaajata wax dan la yidhaahdo lanaa annaga nooguma sugnaan an tuhbiranaa inaad nooga warrantid canhu can muxamedin muxamed xaggii bishayin hal shayna waxdana kama lihin waxbaa noo sheegbi riwaayaadka qaar baa waxay sheegeen ragga sidaa yidhi waxaa ka mid ahaa cikrimatu amni abijahl oo markaa gaal ahaa ayib wa qaala waxay yidhahdeen dawu ra'yi kuwii aragtida oo saaxiibka aho indheergaradka ahaa oo minhum gaalada ka mid ah haati kembal maa wixii samicta aad maqashayhu maagaba yaquulu muxamed xaalo uu leeyahay qaala budayl wuxuu yidhi samictuhu waan maqlay hu muxamed yaquulu xaalo uu leeyahay kada wa kada saas ya saas hadday heshiiska rabaan haddii kale ilaahay arrinkan waa fulin way daciifeen arrimihii baa loo sheegay fa xadaahum budayl wuxuu u sheegay quraysh bimaa qaala wuxuu yidhi annabiyu nebigu sal alla aleyhi wasalam fa qaala curwatu bnu mascuud baa wuxuu yidhi athaqafi curwatu bnu mascuud markan waa gaal laakiin ninka la yidhahdo budayl bnu warqaab uu islaamay ninkaasaa istaagay faqaama waxaa istaagay curwatu bnu mascuud faqaala wuxuu yidhi ey qowmi tolkaygiiyow aydu waxay ka mid nidaatan alastu miyidaan ahayn bilwaalidi waalidkii dhalay miyidaan ahayn isagu waa ree daa'if qolyaha ree makaa ree abti ah marka wiilkiinni miyaanan ahayn male fahma qodobkaa wiilkaa dhasheen miyaana ahayn qaalu waxay idhahan balahaa baata qaala wuxuu yidhi awalastu miyaanan ahayn bilwaladi anigu ilmaha dhasheen miyaan ahayn kii hore wuxuu ahaa alastu miyaydaan ahayn bilwaalidi waalidkii idhalay ree abtigay qaaluu wxuheen bala qaala wuxuu yidhi awalastu miyaanan ahayn bilwaladi walad aad dhasheen miyaanan ahayn qaaluu wuxuu yidheen bala ahaa qaala wuxuu yidhi fahal tattahimuunanii fahal tattahimuunii ma ituhumaysaan bush inaan xagga maxamed u jinjeero oo ninkaas lexla jecla igla jirto ma igu tuhumaysaan qaaluu waxay yidhahdeen laa maya ma ku tuhunsanin baa qaala wuxuu yidhi alastu miyidaan ahayn taclamuuna kuwo og annii anugu istanfartu inaan ka bixitaan dalbay ahla cukaad ree cukaada suuq weyn oo maka ku yaalo dad badanu deganaayeenoo carabtu isugu imaan jirtay qolyahaa ree cukaada inaan ka gargaar dalbay inaan idinka intay iisoo kiin raacaan aan idiin hiilino oo falam falammaa goortii balaxu balaxa oo xa'da la shadayo macnaheedu waxaa weeye waxaa ka wadaa laamka ballaxu wey falamaa goortii ballaxuu ay imtanacuu altaballux waxaa loo yaqaanaa alimtinaacu min alijaaba in laguu yeero adna ad tirahdee maya falamaa goortii ballaxuu ay iga diideen calaya dushayda igu madax adeegeen oo yidhaahdeen annagu nimankan kuu raaci u gargaaridooda ji'tukum miyaanan anigu idinla imaan biahlii qoyskayga iyo wawaladii caruurtayda biahli xaaskayga iyo wawaladii caruurtayda iyo waman dadkii aaacanii isoo yeelay intaasba soo idinmaana keenin saan idinku gargaaro qaaluu waxay dhahan balaaha abaal sheeganaya waalidkii baad tihin hor abti baad ii dhasheen baan ahay waxaa weeyaan hadda ka hor baan idiin gargaaray nin la tuhunsan yaho muxamed lagu tuhunsan yahay ma ahi qaala wuxuu yidhi ninkaas hadaan ahay raganimada uga markhaati kacdeen fa inna haadaa ninkan muxamed ah qad carada wuxuu idiin soo jeediyo oo idiin soo bandhigay lakum idinka khudata rushdin hanuun iyo toosnaan khasladaheed iyo arrimaheede iqbaluuhaa ka aqbala wadacuunii idaaya aatihi bal hortaan u tage waxaan idinka codsanayaa buu yidhi arrinkaa budayl uu sheegayo oo maxamed uu leeyahay heshiis baan ogolahay gaaladu waa iscaqli dhaamaana moogtaha niman yahow arrinkaa qaata waa haddii aan reeabtigay aad tihiin oan abaal idinku leeyahay waxaad kaloo samaysaan arrinkan waa soo qodobaaraya waan soo waan soo xasalxaarayaa idaaya bal u tagyo horta anna qaaluu waxay yidhaahdeen i'ti bal u tag waa yahay fa ataahu curwana nebigiibuu u yimid fa ataa curwa waa yimid hu nebigu u yimi fa wuxuu bilaabay yukallimu inuu la hadlayo annabiya nebiga sala allahu caleyhi wasalam ou leeyahay nebi moxamedow sidaan sameeyo si arrimo u kala hadlayo fa qaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu caleyhi naxwan wax la mida min qowlihi oraahdiisi libudayl budayl ibnu warqaas siduu ula hadlay waasna ula hadlo fa qaala curwatu curwa wuxuu yidhi cinda daalika markaa agteeda waa markee waxaan soo marnay nebigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalama fawaladii nafsii biyadihi la uqaatilannahum ilaahiga naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waan la dagaalamaya soo soo marin eraygaa markuu marayo nebigu meeshaas wey meesha laga hadlo cinda daalika leeyahay fa qaala curwatu curwa wuxuu yidhi cinda daalika markaa agteeda markuu nebigu marayo fawaladii nafsii biyadihi la uqaatilannahum baa curwa hadlo wuxuu yidhi ey muxamedu muxamedow ara'ayta ka waran in ista'salta haddaad jirrid goysooda xasuuqdoo baabi'isid amra qawmika reetolkaa arrinkoodood nag ka dhigtid hal samicta ma maqashay biaxadin qofo min alcarabi carab ka mid ah oo ijtaaxa baabi'iyey ahlahu tulki qablka adiga horta waa weligeed lama arag dhaqanaa naqaan amana soo maray ma aha haddaad saaka duushid oo aad ka adkaatid oo aad cagta marisid weligaa ma maqasha nin carbeed oo reerkooda saa u galay waa qodob wa in takun hadday ahaato al ukhraa kale oo maxay ah adiga haddii lagaa adkaado oo adiga saxaabadaadaba nag laydinka dhigo fa innii anugu wallaahi ilaahay baan ku dhaartee la araa waxaan arkaa wujuuhan wajiyaal saxaabadii nebigu ula jeeda walla waxaan arkaabiyo wejiyaal aw wa innii anugu la araa waxaan arkaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartee la araa waxaan arkaa wujuuhan wejiyaal wa innii anuguna la araa waxaan arkaa aw shaaban dad isukaakeen isu keenkeen oo minaannaasi dadka ka mid a ah. wax midba meel aad ka keentay anugu hal qoys baan nahay carab baan nahay qurayshna waana dad hal qabiil ka dhashay oo qabiil isugu hiilinaya oo rixm iyo qaraab ay ka dhaxayso laakiin adugu midaad ruum ka keentay iyo midaad faris ka keentay iyo mid ansaar ka soo jeeda iyo mid yeman ka soo jeeda adoon la xoreeyo bilaal iyo waxa waxaad wadataa jamaljaal ah waa say asaga la tahay waxa ka raacana waad arki doontaa kuwaasoo khaliiqan ku habboon an yafiruu inay kaa cararaan oo wayadacuuka ay kaa tagaan walla indhahoodan kuwaan u jeedaayo wanaag badan kama heli doontid bi beelculaha kaaga dhaqaajin tolkaana waa kugu diri dharbaaxadaa la ohan jira nina waa kugu dirtaa nina kaama dhiciso fa abuu bakrin abuu baa meesha taagan abuu bakarra wuxuu ahaa qurayshoo dhan iyo carabna caanka ah deeqsinimo iyo geesinimo iyo hadday xaajadu dhabaaqdo qalbi adayg iyo waxgaradnimo fa qaala abuu bakrin sidiiq baa wuxuu yidhi lahu curwu wuxuu ku yidhi umsus nuug buu yidhi oo leef bibadri laata sanamka laata loo yaqaano buuryadiisa buuryadaas nuug buu yidhi war ilaahay amarka annaxnu annaga miyaa nafiru ka cararaynaa canhu nebiga xaggiiso dacwo ka tegayna ereygaa abubakar uu ku dhawaaqay badri waxaa loo yaqaana qofta dumarka ah marka la gudayo xubinta yarta ahoo digaagga waxa weyaan foodiis garkiisoo kaleeta ahoo la gooyo fooda haddii la ogaaday qof bani aadama buuryo iyo xumin laga goynayo sanam timirahoo la qoday oo loo qorqoray oo meel yaalla buuryada ku taallaa maxay tahy carabtu markay rabaan ninka inay u dhammeeyaan oo dhulka la gooyaan oo ay caayaan baa waxaa lagu caayi jiray hooyadiis oo waxaa la odhan jiray hooyada buuryadeeda nuug ninkaas waa nin loo dhammeeyey abubakar marka taa wuu iska ilaalinaya ninkan hooyadii ma rabo laakiin maadaamuu hooyadana la ixtiraamo ninkanna sanamka uu caabudo weliba sanamkan uu sheegayo laata curwe ilaahiisa wey isu aaminsan yahay curwe ilaaha uu caabudaa waa sanamkan markaas waa nin gaal ah marka maadaamuu hooyadana la ixtiraamo ninkanna ilaahaysa uu ixtiraamo meel sare uu ka taagan yahay suu sheeganayo ihaanu rabaa inuu ihaaneeyo asagaiyo ilaahayso wuxuu leeyahay ilaahaaga buuryada ka nugu ma annagaa nebi moxamed sal alla ka cararayna eraygaa qallafsan iyo buurya ku hadalka abuubakar waxaa ka keenay wuxuuba ka xun yahayba in loo tiiriyo loo aaneeyo inay saxaabada nebi maxamed nebi maxamed ka cararaan sal alih wasalam in lagu sheego wax masaakiinoo la isu keenkeenay arrinkaasuu ka xun yahay kaasaa marka wuxuu ku tusinayaa arrimaha noocaasoo kale noocaasoo kalaato mararka kale la iska ilaaliyo dantu hadday keento ruuxa eh, arrinkaa mudan in afka loo geliyo lagula hadlo way bannaanta hadday dantu keento faqaala curwa wuxuu yidhi man daa war hadlaya muxuu waa kuma qaaluu waxay yidhahdaan abuubakri ninka kula hadlaya oo ereygaa qallafsan kugula hadlay oo naxariista lahaynu waa abuubakar qaala curwa wuxuu yidhi amaa waladii kiibaan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee waa gaal ilaahiga naftaydu gacantiisa ku jirtana wuu leeyahay xataa gaaladu way isaga dhaaran jireen carabta lowlaa yadun abaal hadduusan jiri lahayn alyaddu gacantan caadiga maaha yadun halkan waxaa loola jeedaa waa annicma abaal uu igu leeyahay haddaysan jiri lahayn iyo gacan macaanida luqada marka gacanta loo noqdo yad waxay ku tustaa waxaa ka mid ah nicma waxaa ka mid ah alqudra yad caadiya ka mid ah macaanideeda mid ka mida ah, wey lowlaa yadu nicmo iyo abaal hadduusan jiri lahayn abaalkaasoo kaanad kuu ahaatay laka adiga cindii agtaydana aad ku leedaho abaal aad ii gashay hadduusan jiri lahayn abaalkaasoo lam ajiska aana kaaga abaalgudin biha ayada la ajabtuka caydaadan waa kaaga jawaabi lahaa buui waa se kaa dhicin lahaa bu laakiin waxaa jira buu yidhi abaal aad ii gashay welina ana ka jawaabin xoogaa marka waxaan ka dhiganayaa caydaan aadi cayday taasaan waxaan uga dhigahayaa mid u dhikanto maantayta farahan kaa qaadayaa buui abaalkaasu muxuu ahaa qabaa'il baa dagaalamay curwana nin odayu ahaa hawshiibuu ka odayayo qabaa'ilkiibu hawshoodii kala dejiyo wuxuu yidhi magtiina anaa idinkala siinaya xoolihiina anaa damaanadeeda qaaday isdaaye abubakar baa markuu arkay ninka wanaagga uu qabanaya iyo dhiigga uu kala baajinahayo buu xoolihii la bixiyey oo wax ka siiyey wuxuu yidhi hantidan qaado maadaama dad islayn lahaa dhiiggood aad baajinayso u kaalmayso marka abaalkaasaad igu leedahay buy ayib qaala wuxuu yidhi wajacala wuxuu bilaabay yukallimu inuu la hadlayo curwo annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam falammaa goortii takallama uu hadlay akhada wuxuu qabtay waa curwe bilixyatihi nebi maxamed garkiisa sal alla alih wasalam carabtuna dhaqan waxay u lahayd ninka markay rabaan inuu yidhahdo walaalow wax iga yeel garkaa lagu dhegah ina adeero walaalo waan ku baryahayaa waxaas yeel iyo waxaa ka noqo dhaqan iska caadiya ahayd wax sharana lama u maagana garkuu nebiga ku dhiga marka waa nin gaal ah wlmugiiratu bnu shucbata muqiirihii ina shucbo ahaana qaa'imun mid taagan weeye calaa ra'si nebiyi nebiga madaxiisu taagan yahay sala alla alih wasalam waa fadhiyaa muqiirana waa taagan yahi wa macahu muqiila la jirankiisa waxaa ahaaday assayfu seef wa calayhi korkiisana waxaa ahaaday almiqfaru koofyadbireed baa intaan ugu qarsoono indhaha ka soo jeeda muqiiro waa ninkaad garanaysaan oo aad garanaysaan aftahanka ah oo dagaalami jira soo garan maysaan nin adag weeye muqiiro maantana howlo kale uu leeyahaad arki doontaa nebi maxamed marka waa fadhiyaa muqiirana waa taagan yahay koofyadbireedna wuu qabaayo madaxa u qarsoon seefna wuu haystaa fa kullamaa mar kasta oo ahwaa uu soo taago curwatu curwo biyadihi gacantiisa ilaa lixyati nebiyi nebiga garkiis sal alla alih wasalam daraba waxaa garaacaya yadahu gacantiisa daraba wuu garaacayaa muqiiro yadahu curwo gacantiisa binacli sayfi seefta galkeeda ayuu dhag ku siinaya wa qaala wuxuuna ku odhanayaa lahu curwo akhir dib uga istaago uga dhig yadaka gacantaada can lixyati rasuulilaahi rasuulka alla gacantiisa garkiis gacantaadaani ma istaahisha garka nebi moxamed inay taabatee naga jooji buu leeyahy dhag buu ku seenayaa seefta fa rafaca kor buu u qaaday curwatu curwa wuxuu yidhi man haadaa war balaayadan afka duban muxuu ahaabi oo markaan gacanta qaadaba dhagta igu siinahay kii horena abubakar buu ahaya man haadaa waa abubakar waxyaalo muqadasaadoo lama taabtaanoo ka galeen moogta kii horena nbigu nebigu curwa maagay wuxuu yidhi waxaan u arkaa dee dadkaa cararyo masaakiin ah kanina wuxuu isleeyay war armuu nebiga shar u geystaa curwo qaaluu waxay yidhahdeen almugiiratu bnu shucba waa muqiirihii ina shucba ahaa fa qaala curwa wuxuu yidhi ey qudaru war yaa khaa'im buu khaa'im baa tahay buu alastu miyaanan ahayn ascaa mid ka shaqeeya fii qadratika ballankabaxayga hadda ka hor aad samaysay inaan ku mashquulsanayso mogid muqiirahan wax garaacaya ninka uu maanta dhoon lootada kaga dhigahayo waxa weyaan seefta waa adeerkii laxmiyo aabbihii la dhashay dhagta uu ka siinahay nebi moxamed buu laakiin ka jecel yahay adeernimada iyo nebi moxamed markay isu timaado waxaa lamar wan ah nebi moxamed sal la laakiin waa adeerkii run ah wa kaana almugiiratu mugiira wuxuu ahaa saaxiiba mid la saaxiibay qowman qolo filjaahiliyati wakhtigii jaahiligo intuusan mugiira islaamin ah faqatalahum qolyihii raacay oo kulligood waa laayey wa akhada wuxuu qaatay amwaalahum xoolahoodii uma jaaa xoolihii buu la yimid fa aslama wuu islaamo nebi maxamed wuxuu yidhi xoolahana waa soo dhaca raggii lahaana waa laayey towxiidkana i qabtay fa qaala nebiyu nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ama alislaamu islaamka fa aqbalu waan kaa aqbalayaa towxiidkan ku qaban bu wa ama almaalu xoolaha ama alislaama islaamka fa aqbalu waan aqbalayaa wa ama almaala xoolaha falastu ma minhu xaggiisa fii shayin waxba shilin xoolaha ka mida kaa qaadi mahaye bu sababtu waxa weeyaan buu yidhi waa xoolo aad dhagar iyo khayaano ku keentay bu dariiq sharcigan aadan ku keenin laakiin islaamnimada kusoo dhowow sababku arrinkaana ku dhacay wuxuu ahaa niman carbeed baa waxay ka tageen magaalada maka qoyska uu ka dhashay asaguyo reer haqiifa iyo kuwo kaleetaba waxay tageen masar nin gaal ahoo muqoqosi la odhan jiray masar boqor ka ah u tageen aad buu u soo dhoweeyey hadyooyin fiicanna waa laakiin muqiiro wuu gacan bidxiye waxba ma sinaf leh muqiira arrinkiibuu ka xanaaqa marka nimankiibuu soo raacay meel dhexa markay marayaanoo xoolihii ay wataan saddex iyo toban nin bay ahaayeen buu khamre inta ka dharjiyey wuxuu yidhi khamridiinaan cabba xoolahana idinla joogaye markay khamradii ka wada dhergeen oo sarqaameen buu kulligood unuunka u dheereeyey xoolihiina waa dhaca meeshii makay uu socdeenna waa ka leexdo madiinuba la aadayba nebi maxamedoo tawxiidkan iga qaba xoolahana iga qabtaybu nebigu marka xoolihii waa ka diida sala alla alih laba raggii raggaan laga laayey iyo qoyskii muqiira uu ka dhashay baa dagaal bilowday marka leanna dhiig bay galeen odaygaana nabadoon buu ahaa curwo ah oo adeerka u ah muqiiro asagaa hawshu ku hagoogtay dhowr iyo tobankii nin magtoodiibuu bixiye shalay oo kale uu soo dhameeyey marka maantana seefbaa lagu dhufanaya jog lagu haya inbaatayo marka weli waxaan ku mashquulsanaayo shalay aan dhameeyey buu yidhi dadka laysay buu maantana siaanaad ii gelaysaa curwa ninka la yidhahdo muqiiro muxuu la taagan yahay oo koofiyadbireedda la qabaa oo odayga waxa weeyaan ugu dhufanaya gacanta waa gaal ninkan oo gaaluna ka turjumayaa marka wuxuu rabaa inuu cabsi geliyuu rabaa oo uu meeshaan taariikh fiican uu kala tago yihahdo meeshan balaayaan kusoo arka waxaa kaloo halkaa inoo faa'iidaynayaa nebi maxamedna waa fadhiya muqiirana waa dul taagan yaha qofka ummada dhexdeeda mansabka iyo jagada ku leh hadduu asagoo fadhiya shacabkiisa iyo akhyaartiisa iyo dadka uu abaalka ku leeyahay qayb ka miduna ay taagnaadaan asaguna uusan dadka ku khasbin ayaguna aysan dhibsanayn istaagaas hadday iska taagnaadaan wax dhiba ma leh nebi moxamed baa waxaa ka sugan kana soo aroortay axaadiis sheegaysa qof taagan in la dul taagnaado oo boqorradii reer ruum dhaqankoodiiyo kale loo dhaqmo taasi waxay ahayd boqorradu ayaga dadka waxay ku khasbayaan inta boqorku fadhiyo waxa weya taagnaada dadku markaa sarajoogga ka daadanaya waa la silcahaya waa la rafaadahaya isagu waa isla wenyahay ummaddu waa baaba taa lama ogola laakiin adugu ama ixtiraam ahaan ama difaac ahaan ama waardiye ahaan u istaagta isagoo fadhiya laa bas wax dhiba male faqaala nebiyu nebigaa wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu marka wuxuu yidhi waan kaa aqbalaya uma inna curwata curwo jacala wuxuu bilaabay waa ninkii gaalka ahaa yarmuqu inuu eegayo oo indhaha ku fiiqayo asxaaba nebiyi nebiga asxaabtii sal alla alayhi wasalam bicaynayhi labadiisa indhood ciidanka meeshaan joogu fiiriyey indhuhu la raaca qaala wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay curwaa waramaya maa tanahama maxaa koon oo candhuuf ma tufin rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalama nukhaamatan candhuuf ilaa waqacat waxay ku dhacaysay fii kafi rajuli nin calaa cashiiso minhum ayaa ka mid a ah. nebiga candhuuftiisa iyo xaakadiisa gacmaha loo hoorsanaya fadalaka markaasuu marmarinayaa ninkii bihaa candhuuftii nebi muxamed wajhahu wejigiisa iyo wajildahu haragiisa iyo jirkiisaba wa idaa goortii amarahum nebigu uu faro waidaa goortii amarahum uu faro nebiguna ibtadaruu way u baratamayaan amrahu nebiga amarkiisa waxaa la sameeya hadduu yidhahdana waa loo kala hormaraya wa idaa goortii tawada'a uu yidhahda waan weysaysanna kaaduu waxay sigayaan yaqtatiluuna inay kuba dagaalamaan calaa wuduuhi nebi maxamed weysayey sal alih wasalam fa min adixin wanaail fi saxiix xadiiskii kuso arooray markuu nebigu weysaysanayo ragga ka agdhow weysadaasi gacmahu dhiganayaan oo jirkay marsanayaan ragga aan gacanta la soo gaarinna kii nebi muxamed biyaha ka daadanaya ay soo gaareen buu kasii tirtiranaya marka raqaabkaa nabiga u jecel bay ahayn sal alih wasalam waidaa goortii takallama uu yidhahdo waa hadlayaana khafaduu hoos bay u dhigayaan aswaatahum codadkooda cindahu nebiga agtiis sal alih wasalam markuu nebigu hadlayo codka kor ugu qaadi maayaanoo laa tarfacuu aswaatakum qur ka reebayba wamaa yuxiduuna ku fiiqi maayaan ku taagi maayaan ilayhi nebiga xaggiisa an nadara eegmo dad maanto dhan waxa weeyaan indhaha nebiga ku taagaya ma aha tacdiiman weynayn lahu nebiga ay weynaynayaan waxaynu soo marnay nin yidhi nebi moxamed haddii lay odhan lahaa tilmaan ma awoodeen inaan tilmaamo arrinkaasna waxaa keenaya haybayn aan nebi moxamed ka haybaysanaya sal lay slam kuma ahato camr ibn caas bu ahaa baaraka allah fiik kulli saasay u ixtiraamayeen fa rajaca wuu noqday curwatu curwo ilaa asxaabihi raggiisiibuu ku noqday ilaa asxaabihi asxaabtii nebiga ha u qaadan waa quraysh fa qaala wuxuu yidhi quraysh markuu u tegey ay qowmi tolkayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad wafadtu waan u wafdiyey cala almuluuki boqorrada caalamka wa wafadtu waan u wafdiyey calaa qaysara boqorka reer qaysar wa kisra kulligood wafdi ahaan baan ugu tegay buu muxuu saddexdan keliya u magacaabay quwadihii dowladeed oo markaa jiray saddexdaa dowladeed baa ugu weynaa saddexdaa boqor baa ugu weynaad qaysar iyo kisra iyo waxa najaashi saddexdaba wafdi ahaan baan ugu tegay wallaahi ilahi baan ku dhaartaye in ra'aytu ma arag intu waa naafiyo melika nin boqor oo qatu weligay oo yucadimuhu ay weynaynayaan asxaabuhu asxaabtiisu maa weynaynta yucadimu ay weynaynayaan asxaabu muxamadin nabi moxamed asxaabtiisu sala allahu alay wasalam moxamedin moxamed weligay ninkaas sida loo ixtiraamayo oo looga dambaynayo oo loo qadarinayo oo loo sarfayo boqor loo sarfo weligay ma arag wallaahi ilahay baan ku dhaartee intana khama ma candhuufsado ma xaakoodo nukhaamatan candhuuf ilaa waqacad way ku dhacaysaa fii kafi rajulin ala calaa cashiyo minhum ayaa ka ah. fadalaka ninkaasi wuu marmarinaya biha candhuufta wejhu wejigi iyo wajildahu harag oogadiisa waidaa amarahu markuu faro ibtadaruu way u tartamayaan amrahu amarkiisa wa waidaa tawada'a markuu yidhahdo waa weysaysan kaaduu waxay sigayaan yaqhtatiluuna inay isku laayaan calaa wuduu'ihi weysadii waidaa takallama hadduu yidhahdo waan hadli khafaduu hoos bay u dhigayaan aswaatahum codadkooda cindahu nebiga agti wamaa yuxiduuna ku taagi maayaan ileyhi xaggiisa annadara eegmada tacdiiman weynayn lahu asaga ay weynaynayaan wa innahu ninka muxamedanah waa isagii baa lehe ma ogtaha qad carada wuxuu idiin soo bandhigay calaykum dushiinna khudata rushdin arrin hanuun iyo toosnaane faqbaluuha aqbala maaqa nin baa isku raacday in arrinkaa la qaato asaga kii kale kumaa soo mar budayl ibnu warqaana somaynaa soo marin war wanaag buu keenay ninka ha la qaato waxaa isweydiin mudan saxaabada nebi horta halkan waxay culimmadu u deliishadaan candhuufta iyo xaakadu inaysan najaas ahayn candhuufta waayo sababto ah xaafid ibn xajar baana sheegay candhuuftii nebi maxamed baa la ismarmarinaya sal alla alih wasalam marka candhuuftu waa daahir nebi muxamed saxaabadiisu ninkan curwaa markuu meesha yimid maxay arrinkan u samaynayaan candhuufta nebigo la ismarmarinayo waxaa weeyaan biyihiisa weysadoo lala kala ordahayo hoosta hadalka loo dhigahayo culimmadu waxay leeyihiin waxay arrinkaasi ka jawaabaysaa curwa wuxuu ku yidhi nebi moxamed hadda ka hor soo maray qaybtan hore waxaa ii muuqda wejiyaal ku haboon inay carari doonaan soo garan maysaan jawaabbay bixinayaan marka jawaabta ay bixinayaan waa jawaab ficli ah maaha inay hadlayaan beenlowba t maaha ficil ahaan bay waxay u tusayaan nebi maxamed inay ku dul dhimanayaan sal alla alih wax walbana ay ka jecel yihiin waxay rabaan marka inay yidhaahdaan nabi maxamed ka carari mayna sala alla alih wasalam sideebay suurtagal u tahay inaan uga cararno ruuxa aan candhuuftiisa iyo biyaha weysadiisa ka daatay aanu sidaa u barakaysanayno isu marmarayno halkaasi culimmadu waxay u deliishadeen inay bannaan tahay shayga maqsuudka ohoo danta aad ka leedahay wadiiqada iyo waddada aad ku gaaraysid inay bannaan tahay haddii aysan sharciga ilaahay ka hor imaanaynin wuxuu kaloo xadiidku ina tusiya dhankaas curwo inuu ahaa nin aad u caqli badan oo wax garanaya wax qiimeeyey iyo xaaladda meesha ka jirta wuxuu kaloo ina tusiya saxaabada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama say u ahaayeen dad daacad ah oo nebigooda u weyneeya sala allahu calayhi wasalam umuurtiisana u ilaaliya awaamirtiisana u qaata hadday tahay ficil iyo hadday tahay qowl iyo tabaruga aahaartiisa ay barakaysanayaan faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi oo min bani kinaanata reer banii kinaana ah iga taga aatiha anaan u tage nin walba wuuudaaya anaa u tagaaye curwaa u tegay oo budayl baa u tegay oo nebiga mowqifka weli taagan yahay mid reer bani kanaanaha yidhi ana ii daaye fa qaaluu ashrafa u soo muuqday cala nebiy nebiga sala allahu aleh iyo wa asxaabihi asxaabtiisa qaala wuxuu yidhi haadaa kane sala allahu aleh wasalam nebi maxamed qaala rasuululahi sal alla aleh wasalam wuxuu yidhi haadaa kan soo socdaa fulaanun hebel weeye wa hebelna min qowmin dad buu ka tirsan yahay yucadimuuna weyneeya albudna geela xajka iyo cumrada loo wado fabcahuuha kiciya ha geelaan aynu wadanno cumrada u wadanno lahu ee liajliha isaga dartii culimmadu halkaa waxay u daliishadaan maadaaboo saansaan dagaal ay muuqato inay bannaan tahay dadka gaalada ah xarbiga iyo dagaalka in lagu khadaaco waxaa weeyaan wax uusan ku talagelinna loo muujiyo ama aan maqsuud ahayn iyo wax la mid ah wuxuu kaloo halkaa ka muuqataa in badanoo mushrikiinta carbeed ka mid ah xurumaadka ixraamka iyo xoolaha loo soo kaxeeyey way weynayn jireen qaybo badanoo ka mid midana waa ku xadgudbi jireen marka nebigu wuxuu leeyahay ninkaani hadduu arkay geel cumro loo wado ama xaj loo wado w allaala wax cadaawado qalbigiisa ku jirta way baxaysaayo ku saabsan inuu nala dagaalamo fariin fiican buu inaga gudbinayaaye geel aan xajka cumrada u wadna ka horgeeyo istaajiya geela kiciya fa buciat geeli baa la kiciyo la yaaciye lahu liajli asaga darti wastaqbalahu waxaa ka hor yimaad annaasu dadkii saxaabada ahaa yulabuuna xaalay talbaysanaya labayk labayka iyo geeliyoo la wado oo xajka cumrada loo wado falamaa goortii ra'aa u arkay daalika arrinkaas qaala wuxuu yidhi subxaana allah waayaabay ilaahay baa ceeb iyo xumaanba maa yembaqii ma habboona lihaa ulaa'i kuwaan an yusaduu in laga hor istaago canilbeyti kacbada war waa laga gardaran yahay kuwan geela saan u yaacinahaya oo intaanu halaad cumro uu wadaa in xajka iyo laga hor istaago cumrada waa khalad buu yidhi falamaa rajaca markuu noqday ilaa asxaabihi asxaabtiisa qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay waa arrin loogu talagalay inuu risaaladaa gudbiyo waxaan soo arkay bu albudna geela xumrada loo waday qad qullidat asagoo qoono loo geliyey kaba dhexda laga dalooliyo iyo wax kuul camal oo luqunta loo gelinaya geela xajka iyo cumrada loo wado wa ushcirat la calaameeyey kuruskaa laga dhiijinaya dhag fantax yar buu marka yeelanayaa maxaa faa'iidaha ku jirta hadday baxsadaan geelaas qayb ka midoo uu lumo dadku way garanayaan wixle war waa geela xajka iyo cumrada loo wadaye ha ilaaliyo hadduu xoolo kale ku darmado waa laga garan masaakiinta xajka iyo cumrada loo qali lahaa hadday arkaan way soo raacayaan waxay ogaanayaan xoolihii loogu talagelay inay yihiin tuugta in badan ka midana waa ka tawaqufayaan xornaga daayay xaramka loo wadaay ayib famaa araa ma arka buu an yusaduu in lagu hor istaaga canilbeyt war dadkaan faraha ka qaadna fa qaama waxaa istaagay rajulu nin oo minhum ayaga ka midoo yuqaalu lahu la yidhaahdo asaga mikriz ibnu xafs mikriz ibnu xafsa la yihahd ibnu xafsin fa wuxuu yidhi dacuunii anna iga tagay u tagay wadiiqa meesha ka furantay waxaan u malaynaya waa kii afraad curwo iyo budayl iyo kan reer kiraana iyo kan mikras ah afar soo ma daayib fa qaaluu waxay yidhahdeen u tag ayaguna mid kastoo yidhahda waa tegaya waxay leeyihi soco orad u tag falammaa goortii ashrafa uu soo muuqday calayhim dushooda qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay waslam haadaa kani mikrazuu mikras weeyaan wa huwa asagu rajulun nin weeye faajirun ee xun nin xuma ka talaysa weeyaanbi kii horena muxuu yidhi xooluu jecelyah waxaa nebigu sii ku ogaaday sal aleh wasalam waxyina waa ku ogaan karaa dad isyaqaanoo qurayshna way ahaayeen dhaqanka caadada waa la isyaqaana waxbuu ka garan karaa nebigu sal alay slam ka yaqaanin xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waxaan aad u qariibsada la yaabi jiray buu yidhi ninkaa maxamed wuxuu ugu sheegay faajir inuu yahay qisada haddaad dhex aragtid waxaad arki doontaa nin oday dhaqameed hoo samakatalis ah maca daalika nebigu wuxuu ku sheegayaa faajir waadan baan ogaaday buu nebigu sal alay waslam siduu u sheegay inay tahay fa jacala wuxuu bilaabay yukalimu inuu la hadlayo annabiya nebiga sala allahu aleyh fa bayna waqti fa baynamaa waqti huwa asagu yukalimu uu la hadlayo cala nabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam yukalimuhu uu la hadlayo id waqhtigaasaa jaa'a waxaa yimid suhayl ibnu camrin mikriso meeshii taaganoo nebiga la hadlayaa waxaa yimid suhayl ibnu camri fa qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi laqad sahula waxaa idiin fududaaday lakum idinka muslimiinta ah min amrikum nimankan quraysheed arrinkooda waa idiin fududaadayo mar haddayba suhayl soo direen qurayshiy nabadgelya rabtaabi macnaha suhayl waa nin oday oho laga dambeeyo nabadkatalis ah meesha kan kale faajir uu ahaa ninkaasaad u jeedaanoo suhayl ah haddayba qurayshi kaa soo dirtay nabad bay rabaan baale ayib magaca fiican qofka saamayn buu ku yeeshaa culimadu yirahan sidaa ogeed ilmaha magac fiican ha loo baxsho naar afuuf haddaad u ka hor dabshi balaayow noqonaya aan si si waxa weyn wax dhan dhan loo raacaan lahayn magac fiican u bixi suhayl iyo sahal iyo magacyaal fiican ha loo bixiyo sidaa ogeed buu nebigu magacyaasha xunxun bedeli jiray sala allahu alayh suhayl markuu yimid qaala suhayl ibnu camrin wuxuu yidhi asna waa gaal kabacdi waa islaama haatikeen agtub qoree baynanaa annaga iyo wa baynakum idinka dhexdeenna qoraal heshiis baynu kala saxaynaa soo bixi biyo qoraal warqad fa daca nebiyu nebigaa wuxuu u yeehay sala allahu caleyh wasalam alkaatiba karaanigii cali abi taalib buu ah fa qaala wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam waa yeerinayaa nebigu calina waa qorayaa bismi illaahi araxmaani araxiim waraaq haddaad qoraysa ogow wakaa sunnadii nebi maxamed sal lla alay slam bismi illaahi suhayl wuxuu yidhi ama araxmaan magaca raxmaan oo aad leedahay bismi illaahi araxmaani nebigu ereygaa raxmaan ah fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa adri garan maayo maa huwa wuxuu yahay maba aqaanba siday ugu qori kartaabi heshiis uula geli kartaa waxaana aqoon walaakin iktub waxaad qortaa bismika allaahumma ilaahu magacaagaan barakaysan intaa qorbi kamaa sidii kuntaad ahaan jirtay taktubu intaada nebinimada iyo rasuulnimada sheegan waagii horoon isku cidda ahaan jirnay markaad waraaq qoraysid bismika allaahuma aad qori jirtaybi raxmaaniraxiimtaan joojibi ma aqaan waxay tahay wargardaro badana ninkii lalahaa waa nin ducaysan oo asagaaba ugu roon waxa yahay dabyar maayo laftirkiisu bismika allaahuma qorbi fa qaala almuslimuuna muslimiinta waxay dhaheen wallaahi ku dhaaranay laa naktubuhaa qori mayno ilaa bismillahi raxmaan raxiim waxaad allaan wax kale la qorayn baa leh bismillahi raxmaan raxiim baa maanta la tiraa fa wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ogtoob qor bismika allaahuma soo sidii rabeen maaha tirtira bismillahi raxmaan raxiim waxaadna qortaan biyo bismika allaahuma oo siday rabaan ah uma qaala nebigu wuxuu yidhi heshiiskii baa yaa lasii qoraya haadaa kani maa kii weeye qaada uu kula heshiiyey calayhi dushiisa muxamedun muxamed muxamedkii rasuulullaahi rasuulka la ahaa halkaa markuu marayo haddana ka dhexgal fa qaala suhayl wuxuu yidhi wallahi ilahi baan ku dhaartee low kunnaa haddaan ahaan lahayn naclamu kuu og annaka rasuulullaahi rasuulkii alla inaad tahay maa sadadnaaka kaamaba aan hor istaagnaynba canilbeyti kacbadaba walaa qaatalnaaka kulama aanaan dagaaleenba inaan intaasoo dagaal kula galnay kacbadana hadda kuu diidanahay rasuul inaad tahay maba aaminsaninba marka see uu qoran kartaa haadaa maa qadaa calayhi rasullahi sal lay waslam inaad rasul tahay anagu ma aaminsani tirtir baa le asna waa nimannimannimanwaa niman aad u adag weeye markay sidaa yidhaahdeen baa rasuulku wuxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalama <clears throat> walaakin iktub qor buu yidhi asagii baa hadlaya suhayl muxamed ibnu cabdilaahi magacaasoo mutaxan qor baa lihi fa qaala nebiyu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam wallaah baan ku dhaartee innii anugu la rasuulullahi ilahay rasuulkiisii baan ahay wain kadabtumuunii abad ibeenisaane walaahi bilahi rasuulkii allaan ahay uktub qor muxamed ibnu cabdilaahi qor waa tira haddana rasuululahi soo ma asna waa tirtira qaala zuhriyu zuhri baa wuxuu yidhi wadaalika arinkaasoo nebi moxamed arraxmaan iraxiim inuu tirtiro rasuulullaahi tirtiro waxaa keenaya li liqowlihi hadalkiisii nebigu uu horay u soo yidhi laa yas'aluunii ima weydiistaan khudatan arin yucadimuuna ay ku weynaynayaan fiihaa dhexdeeda xurumaatillaahi ilaahay xurmooyinkiisa ilaa cadaytuhum waan siinayaa iyaha ayada soo nebigu horay u ballanka uma soo qaadin maadaamay nabadgelya wadaan muxamedun rasuululahi waxba kala tegi mayso ay tirtireen nebi maxmed sal l sl waba ka dhimi mayso nebi maxamed waxba ka dhimi mayso ma xasuusataan arintan ninkii daliishaday oo saxaabiga ahaa hadda kahoraan soo marray cabdulahi bn cabaas sax qolyuhu u daliishadayna khawaarij bay ahayn baaraka allah fiikum faqaala wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalama lahu eh, sahal suhayl ibnu camrin shuruudda waxaa ka mid ah, ku heshiinaynaa calaa an takhluu inaad bannaysaan <clears throat> baynanaa annaga iyo wa bayna albeyti kacbadan inaga hortaagan loo socdaa nebi moxamed iyo waa muxrimiin waa laga hortaagan yahay oo fa naduufa marka aan wareegna bihi kacbada fa qaala suhayl wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye laa tataxadadu ku sheekaysan maysa alcarabu carab annaa annaga ukhidnaa nala qabtay duqdatan duqdatan xoog iyo khasab in waxa weeyaan nala ku jibaaxayoo lagu dawaafay wacdalaan carabi ku sheekaysanayn buu walaakin dalika kaas min alcaami sanadka ayuu ahaanayaa almuqbili ee soo socda haddaad cumro rabti sanadka soo socda imow buu laakiin sanadkan madaxaan ciidda ka ceshanayna noqali wacdalaa carab ku sheekaysana hawshaas wanakata waaba nin waxa weeye nagnagiigan ah wa maca daalika nebigu wuxuu yidhi waxaa muuqday heshiis inay dooneen fa qaala suhayl wuxuu yidhi haddana shuruudiisa qalabsanaantiisa asagu uu xihanaya fiirso wa calaa annahu amar yashaaniyi laa ya'tiika inuusan ku imaan minnaa xaggeenna xaaluu ka ahaaday rajulun nin wa in kaana haba ahaado calaa diinika diintaada mid haysta ilaa raddatahu waad noo ilayna celinaysaa ilaynaa shuruudda aan wadana waxaa ka mida buyidhi nebi muxamedow nebina umau aaminsanayn haddii ruux ree makaa uu islaamo oo uu naga soo hijroodo madiine kugu yimaado diintaadana uu qaato noo soo celi oo anaga nagu soo celi soo aad u adag maah ruux muslim soo cararay in ayaga loo celiyo hawshaas saxaabo badan baa waxay u arkeen si kaleeto oo cumar uu ka mid yahay markaasuu nebi allowse wuxuu jiraan markaasaa nebigu wuxuu yidhi ruuxii ee nebi iyo madiine ka taga oo ka doorbadashoo maka aada allaha fogeeyeyb uma baahninba ruuxii muslimoo ayaga ka yimaada oo madiine inoogu yimaadoon ayaga u celinana ilaahay baa faraj khayr qaba u ama kii annaga inaga fakada kaa allaha fogeeyaba annagaaban u baahnaynba qaala almuslimuuna muslimiinta waxay yidhahdeen subxaana allah ilaahay baa xumaan ka hufan kayfa sideebaa yuraddu loo celin qof muslima ila almushrikiina mushrikiinta walxalqa jaa u yimid musliman xaalu yahay mid hoggaansan fa baynamaa waqti hum ayagu kadaalika saa ku sugan yihiin id waqtigaasaa dakhala waxaa soo galay abujandal <clears throat> ninkii abujandal ahaa ayaa soo galay abujandal ibnu suhayl ibni camrin qisadu maxay ku saabsanayd fadlu abijandal waa abibasiir sooma xasuusataan ninkaasaa yimid yaa dhalay odaygan heshiiska saxiixaanayaa dhalay waa wiilkiisii odaygan suhayl ibnu camri a wiilkiisii weyaan abujandalku yarsufu xaalo uu la soconayo oo la liicliicaya fi quyuudihi xargaha ku xirxiran yarsufu waxaa loo yaqaanaa yamshi mashyan batii'an bisabab lqay waa xirxihan yahay meel walba waa ka tinadeeyeen tartiib marka u luudaya waa nin rafaaday waqad kharaja wuxuuna ka soo baxay min asfali makata maka hoosteedu ka soo booday xataa ramaa ilaa uu soo tuuray binafsihi naftiisa bayna adhuri lmuslimiina muslimiinta dhexdooda isku soo tuura faqaala suhayl wuxuu yidhi haadaa kan celintiisa wiilkaygan inaad ii celisid yaa muxamedu muxamedow awalu maa shaykan ugu horreeya weeye uqaadiika aan kugula heshiinayo calayhi dushi an taruddahu inaad ii celisid ilaya xaggayga heshiiskii lambar wan dadka ka midoo la celinaya kanaa ka midab heshiiskiina weli waa la qoraya waa socdaa ma dhammaan fa qaala nebiyu nabiga wuxuu yidhi sala allah aleh wasalam innaa aynagu lam naqdi maynaan ka faaruqin alkitaaba qoraalkii bacdu weli qoraalku weli ma dhammaan ninkan ha ku darin ragga la celinayo wuuba boodayba odayga qaala wuxuu yidhi fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay idan hadaba haddabaad halkaa taagan tahay lam usaalixka kula heshiin maayo calaa shayin hal shay abaddan weligay aba ka noqdayba imaa inaad ii celisid iyo heshiisku meesha inuu ku baaboo fa qaala nebiyu nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam fa ajizhu iidaah lii aniga kaba soo qaadba laakiin waan ku baryayaa iidaah ii cafi ninkaas faraha ka qaad qaala wuxuu yidhi maa ana anigu ma ihi bimujizihi mid kuu ogolaanaya laka adiga qaala wuxuu yidhi balaa iska dhaafay fafcal samee rag wada dhashaynun aha ninkaasaan maanta kaaga ii ogolow qaala wuxuu yidhi maa ana anigu bifaacilin mid samaynaya ma ahi qaala mikrisu mikris baa wuxuu yidhi bal qad ajaznaahu waan kuu ogolaanay laka adiga ninkii rasuulku faajir kusoo sheegay soo garan maysaan sooma hadal quruxsana hadda waan kuu ogolaanaybi nebi maxamedow laakiin wiilka odaygii dhalay kama yeelin hawshaas kan unbaa iska hadlay maahane ole anaga ku ogolaanaye suhayl ibnu camrin wiilku waa diiday waxay culimmadu isweydiinayaan war ninkan akhyaarnimadu ka muuqato iyo insaaniyadu ku haya waan ku ogolaanay nabi maxamed muxuu faajir ugu sheegay dhowr qodob kaga jawaabeen qodobka koowaad waxaa weeye inuu ruuxu faajir yahay ma diidayso mararka qaarkood inuu bani aadantinimo u sameeyo soo nebigoo ma oran shaydaanku sadaqa wowkadu beenlowrun kama caagana mid arxanlaaway ah oo dilaa ah oo xajaaj ibnu yuusuf oo kale waxa laga yaabaa boqolaal inuu cafas u fadiyo yihahdo waa idin dhaaf ma la fahmo marka qofku haduu faajir yahay waa dhici kartaa marbar uun bani aadamtinimo inuu sameyo taasi waa qodob qodob ka labaad waxaa suurtowda inuu munaafaqaynayo nebi moxamedna wuxuu u muujinaya dowlamaasnimo iyo reemagaalnimo hoostana wuxuu kala jiraa suhayl ibnu camri waxaa saddexaadoo suurtowda markuu soo socday buu wuxuu maqlayaa nebigole waa faajir wuxuu rabaa marka hadalkii inuu jawaab ka bixo yihahdo nin fiican baan ahayo akhyaar baan ahay wiilkaa la sii daayo wixii nebigu ku sheegay cagsigeed buu rabaa inuu la yimaado kulligoodba waa suurtagal mid kastoo la yidhaahdo ninku waa nin ah siduu nebiga waxaad ku sheegaa sax ah qaala abu jandal wuxuu yidhi ay macshara almuslimiin war muslimiinta kulankoodow uradu miyaa lii celinayaa ila almushrikiina mushrikiinta miyaa lii celinayaa walxaal qad ji'tu aan imid musliman anoo muslim ah war ah baad gaala ii ala taruna miyidan arkaynin maa waxa qad laqiitu aan la kulmay wa kaana abujandal wuxuu ahaa qad cudiba mid la cadaabay cadaaban cadaabkaasoo shadiidan daran fillaahi ilaahi dartii baa loo cadaabay dar ilaahi baa loo cadaabay qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo waa miswar fa qaala ibn bnu wuxuu yidhi fa ataytu nebiyallaahi nebiga allaan u imi sala allah aleh waxaan idhi alasta miyaadan ahayn nebiyallaahi nebiga alle xaqan ee xaqa nebiga ilaahayo xaqa sooma tihid nebi maxamed buu la hadlayaa qaala nebigu wuxuu yidhi balaa haa qultu waxaan idhi alasnaa miyaanaan ahayn cala alxaqi xaq kuwa ku dul sugan annaga muslimiinta ah wa caduwunaa cadowgeennuna cala albaaili baail uu ku sugan yahay qaala nebigu wuxuu yidhi balaa haa qultu waxaan idhi buyi falima maxay baan nuctii u qaadanaynaa addaniyata hoosayn fii diininaa diinteenna idan haddaba liidnaantaan aan qaadanayna waa maxay buu kiinna noo celiya maxamed rasuululahi tirtira arraxmaan ma rabno waa maxay ba'an iyo hoggaanbi dad ahlu xaqaan nahay oo rasuulka ilahi tahay ayagu waa baatil oo koodi dhinta waa ahlu naar oo keeni dhinta waa ahlu janno rasuulka allow say waxu jiraan boqolkiiba boqol buu marahaya waaba yaabanyaha maanta wax taaganba qaala nebigu wuxuu yidhi innii anugu rasuulullahi rasuulkii allaana walastu maahi acsiihi ilaahay mid caasinaya wa huwa allaana naasirii gargaarahayga ah waxay culimmadu halkaa u daliishadaan samaynta nebi moxamed uu samaynaya dadkan uu celinayo waxyi ilaahay buu ku sameeyey ijtihaadkiisa kama aha sala allahu calayhi wasalam waxay culimmadu u deliishadaan halkaanu isweydiiyaan ma bannaan tahay gaalo in heshiis lagula galo ruux muslim ah oo dowladdaa gaaladaa ka soo fokaday in loo celiyo qolyo waxay leeyihiin haa xadiidkan qolyana waxay yidhahdaan waa la nasakhay qolyo ka midu waxay leeyihiin ilmuhu ilmo yaroo carruura iyo qof waalan iyo hadduu yahoy diinta ka saarayaan maya qof weyn oo adkaysan kara hadduu yahayna waa la ogolyaha waa masale khilaafiye ah qaala wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray qultu waxaan idhi bi cumar haddaan ahay awalaysa miyuusan ahayn kunta inaad ahayd nebi maxamed buu la hadlayaa tuxadiunaa mid noo sheega annaa annagu sana'tii inaan tegi doonno albeyta kacbadoo fa naduufu aan ku wareegi doonno bihi asaga qaala nebigu wuxuu yidhi balaa haa laakiin fa akhbartuka miyaan kuu sheegay buu yidhi annaa annagu na'tiihi inaan tegi doono alcaama sanadkan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa maya sanadkaa inaan tegi doonnona maad sheegin laakiin waxaad tidhi kacbadaad tegi doontaan oo waad dawaafi doontaan qaala nabigu wuxuu yidhi fa innaka adugu aatiihi waa tegi doontaa wa mutawifun mid ku dawaafi doonaad tahay bihi asaga waa qeyb uu nebigu ka sii sal alay waslam sidii bayna u dhacda halkaasi culimmadu waxay u daliishadaan inay bannaan tahay in cilmiga iyo masaa'ilka la isla baaro la iswaraysto la yihahdo masaladaa ka waran see wax u jiraan ilaa masaladaas waxa weeyaan macnaheedu uu soo caddaado oo bannaanka yimaado ama waxa weeyaan uu soo caddaada inay tahay masaladaanu masalo la khasisay caamna uu jiray horay u jiray qaala wuxuu yidhi fa ataytu abaabakrin abuubakar ayaan u imid waxaan u malaynayaa inaynaan ka gaari doonin marka halkaa ha inoogu joogo insha allahu tacaala wabilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina muxamedin waalih berrina waynu akhriyaynaa insha allah berri sabtida iyo axaddaan ku dhammaynaynaa insha allahu tacaala marka intaa la iska dulqaato